bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi alamin wcala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiican wa huwa awalu xadiidin samictuh minhum biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cuyayna can amr bn diinaar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamhm الraxman irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutun khasatan usul xadiiث اlmustafa wاrasul اlmujtaba slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabati أجmaciin liyafuuzuu bsacaadة اlcajl wاlajl fahada huwa almajlis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 subxaanah wa tacaala raxmadiisa iyo ridahiisa iyo jannadiisa oo la rajeeyo fadliga uu leeyahay ayaan kusoo jirnay xadiidka caawan ka bilaabi insha allahu tacala waa xadiidka iyo iyo tobanaad wa can atbaana ibni maalikin waxaa laga wariyey waa xadiid yara dheer nowcan ma can atbaana ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allaahu allah ka raalli noqdee wa huwa isaga miman ayuu kamid mid yahay duul iyo raggii qiimaha badnaa oo shahida xaadiray badran badran badar xaadiray qaala wuxuu yidhi citbaan kuntu waxaan ahaay usallii mid dujiyo oo imaamu ahli qowmi qoladayda reer bani saalim ahaa bani saalim bin cawf iyo bani saalim bin camr labada waa noqon karaan radia allahu tacala canhum wa kaana wuxuu ahaaday yaxuulu miduu dhexgala baynii aniga dhexdaydii wa baynahum ayaga dhexdooda waxaa dhex mari jiray waadin waadi ayaa dhex mari jiray haddii ay timaad roobabka hadday yimaadaan sidaanoo kale hadda wakhtiyadan aan ku jirna wakhtigaan marka la gaaro kale waxaa weeyaan waadigaas ayaa waxaa weyaan dhexdanaga mari jiray kadibna roobka ayaa wuxuu xiri jiray eh, na kala xiri jiray annaga iyaga weyaan aniga iyo iyaga weyaan fayashuqu kadibna waxaa idhibi jiray alaya aniga waxaa idhibi jiray ijtiyaazuhu inaan waadigaas gudbo biyaha wada ayaan muxuu idhibi jiray fawadadtu waxaan jeclaaday fawadidtu waxaan jeclaaday annaka adiga nabi eh, fayushuqwuxuu dhibi jiray calaya dushayda ijtiyaasu inaan gudba qibala masjidihim masjidkooda dhankiis inaan gudbo waay dhibi jirta weyaan faji'tu waxaanu imid marka rasuul allahi baanu imid sal allahu aleh faqultu lahu waxaanu nabiga alleh innii aniga ankartu waxaan inkiray basari araggaygaan inkiray oo aragayga ayaa wuxuu noqday arag tabar daran oo daciifsan weeyaan wa waina alwaadiya waadigana alladii kaasoo baynii aniga dhexdaydii wa bayna qawmii qoladayda u dhexeeya yasiiru wuu socdaa idaa jaat haddii ay timaad alamtaaru roobabkad ay yimaadaan weyaan fayashuqu way dhibaya calaya ijhtiyaazu inaan gudba fawadidtu waxaan jeclaaday annaka adiga nabi allow tatii inaad ii timaado aad timaado ood ii oo fatusallii aad dukato fii gurigayga makaanan boos aad ku tukata iyo meel attakhidhu booska asaga ka yeesho musallan meel aan ku tukado masalla aan ka yeesho weyaan masalla aan ka yeesho ama mawlic aan ka yeesho faqaala rasul rsulka al wuxuu yidhi sal allahu alayh waalih wasalam saafcalu waan falayaa in arintayda waan samayn doonaa weyaan faqadaa uu kallahay calaya dushayda quduwigan kallahitaanka caadigaha maahan waxaa qaybta dambe ayaa diidi doonta waxaa weeyaan wuu aaday unbay ka dhiganta marka qadaagan quduwigii kallahitaanka aroor kallahi ma ahane waxaa weeyaan wuu soo aaday waa laakiin lafdiga faqadaa waa kallahitaan faqadaa wuu soo aaday calaya igu soo mxuu ahay kallahay ama uu isoo aaday calaya dushayda rasulla rsulka ale sal slam iyo wa abubakrin abubakr bacdama shtada markuu darnaaday kadib annahaaru maalintii markii maalinta ay kululaatay oo mxuu ahaa waqti barqa la jooga ay yimaadeen weyaan ayib wastadana wuu idan weydiistay rasul rasulka al sal allah aleh ali laga qaadanaya halkan qofka muminka hadduu meel imaaday xaafad inuu idin qaato oo assalaamu calaykum adkhul inuu yidhaahdo ayaa mxuaha ay mxuaha arrin eh, loo baahan ay laga qaadana fastadana rasul rasuulka algu idan weydiistay faadintu waan idmay lahu isagaanu idmay falam yajlis nabiga muusan fariisanin xataa qaala ilaa u ka yidhaahdo ayna xageebaad tuxibu jeceshahay citbaanow an usalliya inaan tukada min beytika gurigaada meesha inaan ku tukada aad robta ood jeceshahay waa xage nacam faashartu waan u tilmaamay oon u lahu isaga ila almakaani booska alladii kaasoo uxibu an jecl an yusalliya inuu ku tukada fiihi nabiga asagu dhexdiisu ku tukada fiihi isaga gudihiisu ku tukada weyaan meesha inuu nabiga ku tukada aan ayaan u tilmaameen weyaan faqaama rasulah baa istaagay sal allah aleh wasalam fakabara allahu akbar ayuu yidhi wasafafnaa annagana waan safanay wara'ahu gadaashiisaan safanay fasallaa nabigu wuxuu tukaday rakcatayna ayuu tukaday fasallaa nabigu wuxuu tukaday rakcatayna laba rakca ayuu tukaday uma intaa kadibna sallama wuu salaam noqsaday wasallamnaa annagana waan salaam noqsanay xiina sallama markuu nabigana salaam noqsaday sal allah aleh ali wasalam faxabastuhu nabiga waan celiyey waan xabisay oo meeshaan ku reebay calaa khasiiratin soor lagu sameeyey subag khasiirada waxaa la yidhahda soorta lagu sameeyey cadiinta ama baruurta lagu dhex kariyey ayaa waxaa la yidhahdaa khariiza khaiira khasiira la yidhahdaa marka waa soor ama ugaali ha noqoto amaba wixii la midka ah oo muxuu ah lagu dhex kariyey baruur amaba cadiin lagu dhex kariyey ayaa la yidhahdaa khasiirada faxabastuhu nabigu waxaan u xabisay calaa khasiiratin khasiirad ayaan u xabisay khasiiradana waxaa weeyaan waa soorta baruurta lagu dhex kariyey oo tusnacu lahu nabiga loo sameeyo fa samica waxaa maqlay ahlu daari dadka xaafadda degnaa waxay maqleen ana rasuula rasuulka all sal allah alay slm fii beyti gurigayga inuu jooga ayay maqleen fataaba waxaa marka soo aruuray rijaalun rag baa soo aruureen oo minhum dadka ka mid beyt guriga ay ku dhex bataan weyn kaura ay ku bataan alrijaalu rag fi lbeyti guriga faqaala rajul nin ba wuxuu yidhi maa facala maalikun laa araah maa facala muxuu suubiyey maalikun ninka maalig la yidhahdo laa araahu uma jeede haddiiba marba nabiga adimad alai salat slam xaafaddan xaafad yaroo kooban ay tahay tuula yar dadkii dhanna ay wada imaadeen maalikan keliga maxaa ku dhacay ima muuqde nacam faqaala rajulu nin dalika kaasaytu munaafiquna munaafiq laa yuxibu ma jecl allah alla weyni warasuul rasuulkiisa ma jeclo faqala rasul wuxuu yidhi sal slm laa taqul dalika arrinka ha dhihin alaa tarahu miyaadan ogayn ama aadan arkin qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah inuu yidhi sooma aad arkaysid yabtaqii isagoo ku dalba bidalika arrinkaasga wajhala wajiga ilahi subxana wa tacala qaala wuxuu yidhi allah warasuuluhu aclam alla rasuulkiisa arrintaa ogsoon inuu mxuu aha ama naxnu annaga miya fawallahi baan ku dhaartay maa naraa ma aragna wuddahu kalgacaylkiisa walaa xadiiahu sheekadiisa ila ila almunaafiqiina munaafiqiinta mooyane meel kale laguma arka weyaan kalgacaylkiisa iyo sheekadiisa iyo hasaawihiisa iyo lafadhigiisa munafiqiintu buu la jira wax kalon ka naqaana ma lahan faqala rasul lla wuxu yuri sal l slm faina allaha alla qad xaram wuxuu ka xaram yeelay cala naari naar wuxuu ka xaram yeelay man qaala yabtaqi isagoo ku dalba oo ku doonana mxuu ahay laa ilaaha ila yabtaqi ku dalba bidalika arrinka asagoo laa ilaha illa allah wajha allahi wajhiga wa tacala munaafiq markuu jahla miyuu ku doonanaya waa maya laakiin ninka asaga inuu munaafiq yahay ama munaafiqnimo ay ku jirta nabiga calaih slat slaam muusan caddaynin ninkii asagahana waa loo diiday marka dambena qaacida waxaa la taasiiliyay ama ninkaa soo galo ama ka maqnaadee qofka marba hadduu mxuu aha laa ilaha illahu yidhahdo ku doona in mxuu aha naaro ka xaram yeele wa tacala waa bishaaro aad u weyn xaqiiqatan nacam muttafaqun calayh wacitbaan bikasri lcayni caynta oo la hoos dhaba almuhmalati la dhibac tiray wa iskaani taa'itaada oo la reebo almuhanaati ee la kor dhibceeyey laba dhibac laga saaray fowqu kor wa bacdaha gadaasha naba'un muwaxadatun ba mxuuaha hal dhibac dush ka saaran alkhaziiratu bilkhaa'i almucjama waa kha la dhibceeyey iyo wazaa'za hiya daqiiqun waxaawa daqiiq bud weyaan bud oo yudbaqu la kariyo bixaxmin diin amaba baruur lagu kariyo weyaan wa qowluhu aaba rijaalun bihaai mualaa tado mxuu saddex kordhabay ay jaauu way yimaadeen wajtamacuu way kulmeen weyaan xadiidka aad an cumar bn haaab radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi qadima waxaa soo galay rasuul rasuulka alle wuxuu la soo galay bisabyin dad lasoo qafaashay oo gaalo ah sabyiga haaliban waxaa la yidhahdaa ilmaha iyo carruurta lasoo qafaashay ayaa la yidhahda sabyiga laakiin dadka waaweyn iyo ragga iyo ayaga maxaa layidhahdaa asra ayaa layidhahdaa marka sabyiga haaliban waa dumarka iyo oo muxuu ahaa la soo qafaashay qadima wuxuu la soo galay rasuulka ale sal allah aleh ali wasalam bisabyin waxaa weeyaan dad la soo qafaashayo carruur iyo dumar ah faida imra'atun faidaa imra'atun waaba haweenay oo min asabyi dadka la soo qafaashay ka tasca way ordaysaa id wajadat waxay heshay marka sabiyan canug fi sabyi dadka lasoo qafashay kadha hesha canug sabigaas akhadatu kadibna way qabatay waalsaqatu waxay ku dhajisay bibatniha caloosheeday ku dhajisay fa ardacatu kadibna way nuujisay riwaayaad kale waxay caddaynayaan inay saas u boodi canugay canugka soo aragto muxuu sabiga ku boodi way fiirinaysaa kan kale ku boodi way dhiga wahaakada mid walba intay ku booday halka saari markii ay ogaato inay cunugeeda cunugeeda usan hayna waa iska dhigi ilaa marka dambe cunugeeda ay ka dulacdo kadibna intay ku boodda ay saa u saarta kadibna ay nuujiso faqaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal atarawna miyaad aragtaan ood u malaynaysaan haadihi haweenaydan haadihi lmara haweenaydan taarixatan mid ku tuuraysa waladaha canugeeda fi naari canugaanaad aragtaan islaantan canugaanaad u jeedaan oy saan iskuga dhibayso oy saas ugu boodayso saas u ordaysa orod caadi ay ku jirtaa intuku orod intuku orod intuku orod inay canugaad intay qabaataan dabku ridim u malaynaysaa qulnaa waxaan idhi wallah maya ilah baan ku dhaaranay faqaala wuxuu yidhi nabigan calayi slat slam allaahu alla weyne subxaanahu ka naxariis badan bicibaadihi addoonkii addoomihiis ugu naxariis badan min haadihi haweenaydan biwaladihi canugeeda say ugu naxariisanaysa allah subxaana wa tacala addoomihiis ayaa kaga naxariis badan weyaan waa bishaar aad weyn muttafaqun caleyh xadiidka aad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulk al wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam lama khalaq allahu lhalqa khalqiga alla markuu uumay katab wuxuu qoray fii kitaabin kitaab wuxuu ku qoray fa huwa kitaabkaasna cindahu alla agtiis ayuu ahaada fowqa alcarshi carshiga dushiisa ayuu ahaadaye muxuu ku qoray ina raxmatii naxariistayda anoo allah subxaana watacaala taqlibu waxay ka qaalib noqonaysa ka adkaanaysa mxuaha ka xoog badini adabii caradayda weyaan oo qadabka allah subxaana watacaala iyo caradiisa waxaa ka qaalib ah oo ka mxuu ahaay badan ilahay subxa wataala naxariistiisa wfii riwaayatin halabat adabii caradayday ka qaalib noqoto weyaan wa fii riwaayatin sabaqat waxay ka hormartay adabii caradayda muttafaqun calayh xadiidka afar boqol iyo labaatanaad wa canhu waxaa laga wary abu hurayra radi allahu tacala anhu ardah qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sal allah ala slm yqul nabigeenula jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay araxmata naxariista mi'ata juz'in boqol qaybooduu ka dhigay boqol qaybood ayaa loo qaybiyey kow fa amsaka alla wuxuu reebtay cindahu agtiisa wuxuu ku reebtay tiscatan watisciin sagaashan iyo sagaal alla ku reebtay agtiisa wa anzala wuxuu u soo dejiyey fi lardi arladana juz'an waaxidan hal juz buu rabbi u soo dejiyey subxaana wa tacala arradi فمن dalika juska asaga ah ay yataraxamu ay iskugu naxariistaan alkhalaa'iqu khalqiga xataa tarfaca ilaa ay kor ugu qaado addaabatu daabadii iyo waxaa xayawaankii ay kor ugu qaado xaafirahaa qoobkeeda ay kor ugu qaado can waladiha canugeedii khashyata an tusiibahu inay asiibto ayada oo ka baqayso weyaan naxariistaas rabbi subxana wa tacala halkaa xabe oo sagaashan iyo kor lagu reebay halkaa la soo dejiyey halkaas ayay khalqigoodha iskugu naxariistaan halkaas ayaa waxaa weyaan daabada iyo duurjoogta iyo la midka ayaa waxaa weyaan canugeeda ay lug kor ugu qaadaysa hadda canuga markuu nuuga oo kale neefgeela ariga iyo wix la midka way u aragteen saas lugta way korbay ugu qaadaysaa ama neefka ariga haaatan marka i guud ahaanba dameerka xataa waad aragteen dameerka waad aragteen marka naxariista ayada ah waxaa weeyaan waa halkaas naxariis khalqiga o dhan iskugu naxariisana siduu nabi sal allah aleh waslem wa fii riwaayatin ina lilaahi tacala alla waxaa u sugnaaday kor ahaye miata raxmatin boqol naxariisood anzala wuxuu deji minha iyada raxmatan raxmad oo waaxidatan ee keliya bayna aljinni jinniga ee udhexaysa walinsi insiga iyo walbahaa'imi bahaymada iyo xayawaanka iyo walhawaami cayayaanka ataa cayayaanka caadiga ah oo baalayda iyo eh, haanlaha iyo waxyaabaha la midka kulli iyo kabajaanka iyo fa naxariista ayada ay tacaaauuna iskugu mdhimriyaan oo iskugu naxariistaan wa naxariista ayada ay taraaxamuuna iskugu naxariistaan wa ayada ayaa tactifu ay naxda oo ugu dhimrisa alwaxshu duurjoogta libaaxa iyo wix la midka calaa waladihi canugeeda weeyaan wahar allahu tacala alla wuxuu dib u dhigay tica waiiina raxmatan sagaal naxariisood oo yarxamu ugu naxariisa biha iyada cibaadahu addoomihiisa ugu naxariisa yowma alqiyamati maalinta qiyama muttafaqun calayh allahu akbar warawaahu muslimu aydan muslim wuxuu wariyey min riwaayati salmaan alfarisi radi allahu canhu qala wuxuu qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ina alla weyne tacala korahay waxaa u sugnaatay ina lilaahi alla weyne waxaa u sugnaatay miata ina lilahi alla weynaha usugna tacaala alla kor miata raxmatin boqol naxariisood fa minhaa waxaa ka mid a boqolkaad naxariisood raxmatun hal a hal xaba oo yataraxamu biha alkhalqu khalqiga iskugu naxariistaan fii maa baynahum waa tii dhulka loo soo wa tiscun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaalna liyowmi alqiyaamati ilahay wuxuu dibdhigay maalinta qiyaama oo dadka ugu naxariisana khalqigiis weyn subxana wa tacala wfii riwaayati ina allaha allaweyne tacala korahay khalaqa wuxuu abuuray yowma khalaqa asamaawaat samaawaadka maalintuu uumay iw alard arrada uumi miata raxmatin boqol naxariisooda uumay kullu raxmatin naxariis la arkaba dibaaqu maa bayna asamaa'i samada inta u dhaxaysa ila alardi iyo arrada ayay daboolaysaa weyaan daboolod ama ay buuxinaysaa dibaaqaas waa dabool lafdi ahaan laakiin macnaheeda waxaa weeyaan way buuxinaysaa samadii arrada inta udhexaysa ayay buuxinaysaa weyaan naxariis ayada fajacala minha alla wuxuu yeelay xaggeeda fi lardi arada raxmatan hal raxmad ayuu rabbi yeelay fa biha halkaas raxmad ayaa tactifu ay ugu naxdaa ay ugu dhimrisaa ay ugu naxariisata alwaalidatu hooyada wax dhashay calaa waladiha canugeeda iyo walwaxshu durjooga iyo watayru shimbirka watayru shimbiraha wlwaxshu durjooga iyo wtayru shimbirka bacduha barkeed calaa bacdin barka kale ay ugu naxariistaan weyaan faida kaana marka ay ahaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama akmalaha alla wuxuu ku dhammaashitiraa bi hadi raxma naxariistaas ayaduu ku dhammaashitiraa oo waxaa weyan sagaashan iyo sagaalkii iyad halka xablalku la soo dejiya la isku darayaa ayadoo boqol uu rabbi subxana watacala adoomihiis ugu naxariistaa marka allahu akbar xadiidka afar boqol labaatan iyo koobaad wa canhu waxaa laga wari raawiga hore abi hurayra miya radia allahu tacala canhu arda can nabiy nabiga wuxuu ka wariy sal s fima xadii oo yaxkii uu ka warina nabigeena calaih slat slam can rabbii rabbigiis tabaaraka wa tacaala qaala rabbi wuxuu yidhi adnaba cabdun addoon ayaa dambaabay danban danbi ayuu dambaabay faqala wuxuu yidhi allahuma kfir lii dembi rabbiyow dembigayga ii dhaaf faqala wuxuu yidhi allahu tabaaraka watacala adnaba cabdii addoonkayga baa dambaabay danban buu dambaabay dembi facalima addoonkayga wuxuu ogaaday anna lahu isaga inuu u sugnaaday rabban rabbi inuu sugnaaday ayuu ogaaday oo yakfiru dhaafa addamba dembiga dhaafa oo wayahudu qabta bidembi dembigana qabto qofku rabana dembiga u uma caada kadibna adoonka wuu noqdayoo faadnaba haddana dembigu ku dhacay faqaal wuxuu ay rabbi rabbiyow ikfir lii dambi dembigayga ii dhaaf faqaala tabaaraka watacala rabbi wuxuu adnaba cabdii addoonka guu dambaaba demban oo facalima wuxuu ogaadana lahu isaga inuu u rabban rabbi oo yakfir damba dembiga dhaafo oo wayaahud bidembi dembigana dadka u qabta uma intaa kadib caada wuu laabtay oo faadna buu dembaabay faqaal wuxuu yidhi ay rabbi rabbiyow iqfir lii dembii dembigaygii dhaafo mar saddexaadkii faqaala tabaaraka watacala wuxuu yidhi adnaba wuxuu dembaabay camdii addoonkayga damba dembi faclim waxoog adana lahu rabban rabbi inuu leey yakfiru dembi dembiga dhaafo oo wayaahud bidembi dembigana dadka u qabto hadduu rabo qad hafartu waan u dhaafay licabdii addoonkayga waan u dhaafay falyafcal ha fara addoonkayga maa shaa wax alla wuxuu doona ha sameeyo ayuu rabbi yidhi subxana wa taala xadiid lqudsi muttafaqun calayh wa qowluhu tacala falyafcal maa shaa falyafcal maa shaa maxaa loola jeeda ay maadaama intuu daa'im ku yahay yafcalu mid samayna haakada sidaashakada sidan yudnib wuu dembaabayaa wayatuubu wuu tooba keenaya aqfiru lahu waan u dhaafaya faina tawbata towbada tahdimu way dumisaa maa qablaha laakiin waa inaan laisku halaynin faina towbata tahdimu maa qablaha towbada waxay dumisaa wixii ka horreeyey inaan isku halayn marka naxariista allah ii toobakeenka maxaa yeelay kaligeed aan isku halaynin oo juhdi badan la bixiyo naxariista alla isku halaynaya shaki ma laha lakiin toobakeen waa toobakeenaysa aan la isku halaynin naxariista alla waa la isku halaynaya iyaadan inaan isku halaynin lakiin waxaan kala jeedaa toobakeen waa toobakeenaysaa dembi iskaga dhac berri waa lagu dhaafaya maya maxaa yeele waxaa dhici karta adoo toobadii aanan gaarin oo dembiga ku dhacay ama dembigaba faraha kula jira inuu ku yimaado haadima aladaat macaanyaalka kii gooyna inuu ku imaado kadibna halkii lagugu qibloodo fayacmalu bicamali ahli الnaar kadibna fayadhuluha ay kugu dhacda weyaan marka waa in la dadaalo haddii marka dembi qofku ka dhaca inuu marka towbada u degdego watuubuu ila اllahi jamiican ayuha اlmuminuun lacalakum tuflixuun marka laakiin xadiidka haayadiisa waxay taxsiir qudsiga iyo qiimihiisa in rabbi subxaana wa tacala addoonkiisa inuu tooba keeno wax weyn oo aad u weyn oo aad u weyn agsi ay alla subxana wa tacala nacam wacanhu waxaa laga wariy abu hurera radi allahu tacala anhu ardaha qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam waladii allih baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii ay ku sugan tahay low lam tudnibuu haddaadan dembaabin ladahab allahu bikum alla uu idinla tegi lahaa oo waa idin qaadi laha waa idin halaagi lahaa wjaca wuxuu la imaan laha rabbi biqowmin qolo yudnibu dambaabaan fayastairuuna kadibna dambidhaaf weydiisaan allah alla weyne tacala kordhahay oo fayakfiru u dhaaf lahum ayaga mara hadii aad malaaig ahaan lahaydeen meeshaan malaaig lagama rabo waxaa weeyaan dad dambaaba oo towbakeena ayaa loo baahan rabbi subxaana wa tacala saas ayuu rabaa haddii ay ummadda dhan wada malaa'iki ahaan lahayn oo waxaa dambaaba laga wayn lahaa inta la halaaga kadib qoomka la keeni lahaa waad garan kartaan marka biniaadanka arrinteeda maxay tahy biniaadankaaba ka samaysan annafs alamaara bisuu ayaad rabbi subxana wa tacala ku rakibay shahwo ayaa waxyaabihii jannadii mxuu ahaa gelitaankeedii xufat iljannatu jannadii waxaa weyaan maxaa lagu wareejiyey naar baa waxaa lagu wareejiye waxyaabaha nafta ay mxuu ahay nacabta weyaan jannadina waxaa lagu wareejiyey naartina waxaa lagu wareejiyey yaa rabtaa marka ayib marka waxaa weeyaan Eh, maadaama arrintaa jirto qofka dembima hurayodembi ma hurayo weyaan sidaa darteed rabbi subxana wataala maadaama uu ogsoon yahay khalqan asaga u khalqay dembi inuusan huraynin in waxa weeyaan tawbadi eh, daa'iman wa abadan loo bandhigo ay u waran tahay u ballaqan tahay ood habeen iyo maalin keeni karo ayaa muxuu ahaa xadiidka laga qaadanaa eena aadna wanaag badan towbad in lagu dadaalo xadiiaaaad waan abi ayuubin waxaa laga wariya alansari radi allahu taala anhu qal wuxuu yidhi samictu rasul lah baan ka maqlay nabiga alla sal slm yqul nabiga noolo lowlaa anakum adinka haddaadan tudnibuuna dembaabi laheen lahalaqa allah alla wuxuu umi lahaa khalqan un ayuu umi lahaa yudnibuuna dembaabaan oo fayastafiruuna dembidhaaf weydiistaan oo fayafiru uu dhaafa lahum ayaga rawahu muslim xadiikan ima muslim ayaa wariyey xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu yhi abu hurayra qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn qucuudan kugu fadhiy maca rasul rsulka allaan fadhinay macanaa waxaa nala jiray abubakrin wa cumaru cumar iyo abubakar baa nala jiray fii nafarin koox ayaan haynay weyaan faqaama rasulah baa istaagay sal allahu aleh wasalam nabiga alla ayaa istaagay min bayni adhurina dhabarkana ayuu ka kacay saan oo kale loo fadhiyey naga dhex baxay naga tagay weyaan nabiga aleh slat slaam istaagay fa abtaa kadibna waa nugu soo daahay fakhashina waxaan ka baqnay an yuqhtataca in la afduubto oo lala go'a duunana annaga muxuuha sokadeen oo nabiga alai sl slam inta loo dhuunta kadibna ama la afduuba ama biikhtiyaal lagu sameeyo oo la jaro la ajaro cafwan fafazicna kadibna fafazicna waan argagaxnay faqumna kadibna waan wada istaagnay kuntu waxaan ahay awal man fazica qof argagax kan u horreeya aniga ayaan ahay ayuu leeyahay ninka la yidhahdo abu hurayra radi allahu tacala anhu arda waa muxuu ahay waa khaliilkiisii wsaanii khaliilii waa ti u dhihi jiray radi allahu tacala anhu arda fakharajtu waan baxay abtaqii anoo dalba rasuula rasulka al sal l slm xata ataytu ilaa aan ka tago xaa'itan beer oo lilansaari ansaar ay leedahay beer ree ansaareed ay leeyihin ila aan ka gaaro weeyaan wadakara alxadiid xadiidka aad buu dheeraa bituulihi dhirarkiisa nacam ilaa qowlihi uu ka gaara faqaala rasulah wuxuu yidhi nabiguu la kulmay abcan nabiga wuxuu yidhi dhib ma jirin dhib ma jirin saasuu nabiga ku yidhi alai slat slam xadiidkuu dheeraa kadibna wuxuu ku yidhi marka alai slat faqala wuxuu yidhi nabigan alai slat idhab abu hurayra tag faman laqiita qofka aad kulanto wara'a hada alxaa'id beertan muxuu ahay dusheeda aad kula kulanto yashhadu oo qira an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudo an allahin inuusan jirin qira mustayinan yaqiinsan biha iyada qalbuhu qalbigiisu uu yaqiinsan yahay fabashirhu waxaad ugu bishaaraysaa biljannati jannada ugu bishaaray weyaan rawahu muslim marka laa ilaaha ila allah mustayinan biha qalbahu ya janna in loogu bishaaray weyaan xadiidka aaaad waan cabdilahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slam taala wuxuu akhriya qowl allahi tacaala alla qowlkiisa ayuu ahriyay qowl allahi caza wajal fii ibraahiima sal allahu alayh waslem oo nabi ibraahim ku saabsan ayuu akhriyey rabbiyow hadalkaas ibrahim baa dhihi alah salaam rabbi rabbiyow innahunna asnaamta adlalna waxay baadiyeeyeen kaiiran in badan oo min annaasi dad ka mid ah ayay faman ittabacanii qofka i fa innahu isaga minii aniga iga mid yahay rabbiyow wa qowla ciisa nabi ciise qowlkiisa ood alla ka warramay ayuu muxuu ahriyey sidaas oo kale ayuu akhriyey oo muxuu ahaa in tucadibum haddii aad cadaabto fa inahum iyaga cibaaduka addoommahada way rabbiow wain takfir haddii aad u dhaafto lahum ayagana fa innaka anta adiga ayaa alcasiizu allihii qaalib ah alxakiim oo xikmad badan weeyaan farafaca yadayhi nabiga gacmihiis ayuu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahi ummatii ummatii ilaahay ummadayda ummadayda u naxariiso oo hanaarin ah weeyaan wabakaa nabigu ooy calayhi salat slam warabuka rabbiga yaclamu ogaan badan fasal warabbuka rabbigaadan aclamu isagaa ogaan badan oo ogsoon weeyaan yaa jibriil jibriil idhab u tag ilaa muxamed nebi muxamed warabbuka rabbiga kaaga aqoon badan oo aqoon badan weeyaan fasaluu waxaad weydiisaa maa yubkiihi wax ka ohinsiinaan soo weydii weeyaan faataahu jibriil baa u yimid faahbarahu rasuullah rasuulka allah wuxuu u sheegay bima qaala wuxuu yidhi wahuwa aclamu isaga oo muxuu ahaa ogsoon weeyaan ya jibriilu qaal allahu caza wajal alla wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow idhab aad ilaa muxameda nebi moxamed aad warabbuka rabbigana aclamu mid ogaan badan weynoo waxa muxamed eh, mxuu ahaay aad warka uu sheega ay wax uu sheegay uu kaa ogaan badan yahay fasalu kadibna waxaad weydiisaa maa yubkiihi waxa ka ohinsiina faataahu jibriilu jibriil baa u yimid faahbarahu rasulla rsulka allah u sheegay sal sl bima qaala wuxuu yidhi ummatii ummatii inuu yidhi weyaan qaala wuxuu yidhi wahuwa aclamu ilahayna isagoo ogsoon weyaan qaal allah allah wuxuu yidhi tacaala ya jibriil jibriilow idhab aad ilaa muxameda nebi moxamed faqul waxaad tidhahdaa inna annaga oo ilaaha subxaana wa tacaala sanurdiika waan ku raaligelinaynaa fi ummatika ummadada waan kugu raaligelinaynaa oo waan kaa raaligelinaynaa weyaan in ayaga la cadaabo amaba la xumeeyo amaba meel aadan rabin lala aado waan kaa raaligelinayna insha allahu tacaala meel waxaw xun ma geynay wey macnaheeda sanudiika waan ku raaligelinayna fii ummatika ummadaada waan kugu raaligelinaynaa walaa nasuu'uka kumana xumayn doono weyaan saasuu ilahi subxana wataala ballanta u qaaday muslim allahu akbar xadiidka afar boqol iyo lix iyo labaatanaad wa can mucaad ibni jabal radi allahu tacala anhu qala wuxu yihi mucaad kuntu waxaan ahay ridfa nabiy nabiga mid la saaran calaa ximaarin dameer baan la saarnaa sala allahu aleh ali wasalam nabiga tawaaduciisay tusaysa arrintaayda iyo siduu uu si hoos hoos isugu dhigay oo ilahi subxana wataala iskugu dulaynayay faqala wuxu yidhi ya mucaadu mucaadow hal tadri ma garanaysaa maa xaqullah xaq alle wuxuu wma xaqu cibaad adooma xaq ay ku leeyihin cala allah alla weyne qultu waxaan idhi allahu alla weynihi warasulu rasuulkiisa aclamu og weeyaan oo ogaan badan qaal wuxuu yidhi faina xaq allah xaqa alleh cala alcibaad adoomaha ku leeyahay muxuu yahay an yacbuduuha inay caabudaan walaa yushriku aynan la wadaajinin bihi allah hayan hay dad baa diin waxay ka dhigteen alshraaku bilah caza wajal taasay ka dhigteen waad garanaysaan kitaabka la yidhaha alfuyuudaat kitaabka isaga ah waxaa weyaan waxyaabaha ku yeela waxyaaba runtii qof muslim ah qof muslim ah oo aqoon u lah qofkaan aqoon u lahayn tabcan mogta isaga waa iska macduur laakiin qof muslim oo aqoon u lah waxaa weeyaan eh, ku dhawaaqi kara waxyaabaha ugu daran horani maraan sheegan aan filaya waxaa ku qoran waxyaabaha ugu daran been hortao dhan waa iskugu timid beenoo dhan min awaliha ila aakhiriha wa kuntu maca ibraahiima mulqaa binaarihi wma burida الniiraanu ila bidacwati wakuntu maca yaaquuba hashwata caynihi wma buri'at caynaahu ila bitaflati wuxuu leeyahay nabi ibraahim alah sla slam ayaan la jiray markii dabka lagu riday dabka isaga ahna waxaa weeyaan wax kaloo lagaga damay ma jirta ilaa ana alla u baryay oo shee cabdiqaadir basaadi ay leeyihin way ku been abuuranayaan kadalika wakuntu maca yacquuba hashwata caynihi nabi yacquub markii indhaha uu beelay oo inta banyaamiin ayuu mxuu ah, laga qaaday yuusufna uumxuu ah, kasii horray ilmaha u beelay wamaa burri eh, wa kuntu maca yacquuba qashwata caynihi wamaa burri'a caynaahu ila bitaflati aniga ayaa tuf ku dhahule anaa ku tufay horta been waa taas xagga iska dhig eh, waana dee waxyaaba badanoo noocaasa ah. kuntu maca raaci dabiixi fidaahu wamaa eh, nazla kabashaan ila bifatwati markii mxuu ahaa nabi ismaaciil la gowrici rabay ayaan la taagnay buu leey labada mxuu ahaa wan oo soo degtay oo fadaynaahu bidibxin cadiimin fatw ani aan bixiyey ayaa lagu soo dejiyey marka adi baab iska cajaa'ib badanoo qasaxbilaad ah aabudka ah kaas xagg waa been moogta been waa qofun beenaala ah warkiis waa laakiin waxaa ka daran ikhwaani fillah mas'alada ah ana alwaaxidu ballegaysto ana alwaaxidu waxaan filaya safxada waxay ku taallaa ah, ah, dabcan waad ugu noqon doontaan insha allah waxba haddaan isku dhibin eh, maadaama aanan hubin waxaa weeyaan ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi intaa marka la yidhahda maxaad u fahmi kartaan allahad u fahmi kartaan sooma kadibna wuxuu daba dhigay ana alwaasifu almawsuufu shaykhu ariiqati halkaasuu daba dhigay ana alwaasif almawsuuf oo ah shaykhu ariiqa marka waxaan kala jeedaa waxyaabahaas ayaga ah ikhwaani qof marka waxaas ku jira halkaan ma helaya ya arinta ayada waa runti khutuuro badan aad u leh arrin khutuuro badan waa almuujibataan waa soo marnay xal waad marka arrinta ayadana miyuhu dadka ayaga loo ooyo muran iyo inkaaray qabaan iyo waxaas maahan xaqiiqatan dadka ayaga ah waa dad runtii in haddii ay baroor diiq iyo ay mxuu ahaa ay bannaan tahay fii sharcina in loo baroor diiqo oo yacanii eh, laiskugu yimaado oo loo ooyo oo muxuu ahay baloo loo sameey mudan waa xaqiiqatan ilan waa dad islaamnimo iyo diin iyo khayr raba oo janno raadinaan shirki iyo gaalnimana ka raadinaan muxuu ahaa diin soo imtixaan ma ay janno ka raadinaan aad u xanuun badan waa ana alwaaxid alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaasifu almawsuufu shaykhu ariiqati intaasaa marka kaga filan wax kaloo ku qoran adinka waad la yaabaysaan hadda waxyaabaha qaraa'ibta ku qoran waxaad xataa fahmi kartaan maahan waa hariib qof muslima culimada in badan waxay leeyihiin niman yahuud ayaa qoren kitaabka niman yahuud ayaa qoreen oo u nisbeeyeen alimaam alcaalim alwaric attaqi addaaciya alimaam asheikh cabdilqaadir aljaylaani alkaylaani ninkaas afar boqol iyo kontonkii malahu dhintay maa min fanin min alfunuun lahu kutub kutuba xata fi alcaqiida kitaab alqunya ayuu leeyahay waxa weyaan eh, fiqiga saasoo kale nin la yaqaano wa xambeliu ahaa madhab ahaan xataa nin aad muair aho badan isaga iyo ibnljawsi labada nin muxuu wacdiga badan ahaan jireen oo hal majlis ayaa laga yaabaa inay ku tooba keenaan markuu khudbeeyo ood muxaadarayo laba boqol oo kun oo qof ay ku tooba keenaan oo faasiqiin aha ahaan jiray nin aad noocaas ah, oo muxuu aad qiimo badan marka calcumuum arinta ayada ikhwaani waa arrin khatar ah oo aad iyo aad in logu murg baahan beryahan arrinteeda waa la fududaystay oo sidii berigii hore looga xamaasaysnaa looma xamaasaysno marka arrinta ayada nima boorka dib ha jafa oo ummadda ya hmm. <laughs> waa fiicanta waxaan aad u laakiin waxaan u malaynaa durbaantun ma yara durbaantunka saan ma ahaan jirin aad buu u batay durbaantunkaasna haddii aad wax iska khaalis iyo bidca iska ahlayd kooban waxba maahateen waxaan ka yaabaya inuu shirki dadka u dhuunto bidcada dembi walba ayadaa ka weyn maa min dembin min adunuub xataa qatla nafsiga ayadaa ka dembi weyn maxaa yeele qofka qatliga nafsiga muxuu nafta gooya wuxuu aaminsan yahay mudnib inuu yahay uu dembaabay ayuu aaminsan yahay wuu tooba keeni qoomamayni laakiin qofka bidcada ku jira wuxuu haystaa kii jannada lagu galaa inuu yahay kii rabbi subxana watacala oga dhawanaya inu saas u haysta halkaasa baabi'ina marka qofka wax dila taas waa weligii kama tooba keenaya adanbu yutaabu minhu walbidca laa yutaabu minha wa xaqu lcibaadi addoomma xaqay kuleeyiin cala allah alla weyne subxaana wa tacala anlaa yucadiba inuusan cadaabin weeyaan man laa yushriku qofkaan la wadaajinayn bihi isaga shay-an shay weyaan faqultu waxaan yidhi rasul lahi afalaa ubashir naas dadka baan u bashaaray qala wuxuu laa tubashirhum ha u bashaarin fayatakiluu way tala saaranayaan arrinta ayada ah ay mxuu ka tagaayaan waxba u bashaarayn xadiidka afar boqoliyo toddobiyo bara ibni cazib radi allahu tacala canhu can wuxuu ka wariy sal l slam qal nabigan wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka ah, almuslimu qofka muslimkaa idaa su'ila haddii la weydiiye fi lqabri qabriga lagu weydiiye yashhad wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah buu qiraya wa anna muxamadana rasuulah yuu qiraya qofka muslimka haddii qabriga lagu weydiiyo oo la yidhahdo muxuu ahaa ashhaado ama man rabbuk man nabiyuka wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah saasuu qiraya fadalika qowluhu tacaalaa waa qowlka alle rumayntiisa subxaana wa tacaala qowlka alle muxuu yihi marka yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira yuhabbit allah alla wuu sugayaa aladiina duulkii aamanuu allinabi rumeeyey bilqowli ayuu ku sugaya eray athaabiti ee sugan fi ayaati dunya addunyadani wa fi akhirati akhira waa kelima tawxiidka wa la ilah illa allah muxamed rasul allah muttafaqun calayh xadiidka afar boqol iyo siddeed iyo labaatanaad wa can anas radi allahu tacala anhu can rasulilah rasulka alle wuxuu ka wariyay sal allah alay slam qaala nabigan wuxuu yidhi ina alkaafira qofka gaalka ah idaa camila hadduu camal fala xasanatan wanaag hadduu camal fala udcima waa lagu quudayaa biha xasanadaas darteed ucmatan quud ayaa lagu quudaya min adunya addunyada ayaa lagaga quudaya weyaan haddii gaalka aad wanaag sameey adduunkan ad ilahay ku bulaaliya ood mxuu abaalkiis lagu siiya ama almuminu muminka miya faina allaha tacala la weyne kor ahaye yudair wuxuu kaydiya lahu asaga xasanaatihi xasanaatis u kaydiya fi lakhirati akhra uu kaydiya wayucqibuhu wuxuu mxuu ahay ku ciribsiiyaa oo adduunkan uu ku siiya risqan irsaaqad fi dunya adduunyada calaa aacatihi wfii riwaayati in allaha laweyne tacala korahay laa yadlimu muminan mumin kama dulmiya xasanatan wanaag yucطaa biha waxaa lagu siiya fi dunya adduunyada ayaa khayr iyo risiq iyo sica iyo caafimaad iyo wanaag lagu siiya o waa lagu abaalmarya biha iyada xasanada fi akhirataa waa lagu abaalmarya oo jannada lagu siiya weyaan wa ama alkaafiru gaalka miya fa yucam waa lagu quudiyaa bixasanaati maa camila wuxuu u camalfalay xasanaadkooda lilah alla inuu camalfalay tacala korahaye fi dunya adduunyadan ayaa lagu bulaaliya oo khayr adduun lagu siiya weyaan xata idaa afdaa markuu gaaro ila alaakhirati aakhira lam yakun lahu uma sugnaata xasanatun xasana oo yuza biha lagu abaalmarya rawahu muslim maxaa yeelay ya waxaa ka maqan furihii waqadimna ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa mantuura furihii lagu galaayay ayaa ka maqan oo ah kalimatu laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah xadiidka afar boqol iyo sagaal labaatanaad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam maalu salawaati alhamsi salaadaha shanta tusaalahooda iyo maalkooda ka maali nahrin waa boobi oo kale jaarin socdo amrin weliba mool ahoo aad mxuu ahaa u biyo badan calaa baabi axadikum midkiin albaabkiisa mara yakhtasilu ka kormayrto oo ku qabaysto minhu isaga xaggiisa webigaad xaggiisa kula yowmin maalin la arka hamsa maraatin shan jeer aad ku qabaysto saas weeyaan salawaadka shanta ah marka dembigii wax allo xusoo fulobaad duhurkiia kaa dhaqi casrikiia kaa dhaqi daqiifkiia kaa dhaqi cishihia kaa dhaqi fajarkiia kaa dhaqi wahaakada saas weeyaan nacam rawaahu muslim alqamru alkaiiru waa badan weeyaan biyo badan aa bn cabaas radi alahu taala anhuma qal wuxu hi samictu waxaan ka maqlay rasulka rasulka al sal allah alay slam yquul nabiga alloola maa min rajulin nin ma jiro oo muslimin muslima oo yumuutu geeriyooda oo fa yaquumu ay istaagaan calaa janaasatihi janaasadiisa arbacuuna rajulan afartan nin oo laa yushrikuuna aan la wadaajinayn bilah alla weyne shayan waxna ilaa haddii ay jirta miya oy dhacda arrinta ayada shafacahum allahu ilaahay baa ka shafaaca aqbala oo ka erga aqbala maydka asaga ah iyo janaazada ayada weyaan ilaah jannasi ilahay jannada wuu siinaya subxana watacala riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin boqol saas waya rawahu muslim intuu yar waa afartan weliba sufuuftana in afar la gaarsiiyo iyo wix ka badan ayaa ayadna waarida weyaan xadiidka afar boqol iyo kow iyo soddonaad can ibni mascuudin waxaa la wariyay cbdullahi bn mascuud waxaa weye radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi kunaa waxaanayna maca rasul rasulka alle sal allah alay slam fii qubatin teenda ayaan ku jirnay qubad naxwan min arbaciina afartan ayaannu ku dhoweennay naxwan min arbaiin afartan in ku dhow on ka fogeen faqaala wuxuu yidhi nabigu calayi slat slam atardawna raalle ma ku tihin muminiintiyey iyo ummadda nebi maxamedey an takuunuu inaad ahataan rubca ahli ljanna ahlujannada afar meelood marka loo qaybay hal meel inaad ka noqotaan oo boqolkiiba ka noqotaan muxu ma ku tihiin qulnaa waxaan idhi nacamha qaal wuxuu yidhi atardawna raalli miyaad ku tihiin an takuunu inaad ahataan ulua ahli ljanna ahlu jannada markii saddex meelood loo qaybiy hal meel aad ka noqotaan muxuu ahaay raalli ma ku tihiin qulnaa waxaan nacamha qaala nabiga wuxuu yidhi alayh slat slam waladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamedin nabi moxamed naftiisa biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye innii aniga la arju waxaan rajaynaya an takuunu inaad ahataan nisfa ahli ljanna ahlu jannada niskooda inaad ahataan rajaynaya weyaan allahu akbar wadalika arrinka asagana sababta waxay tahay ana aljannata jannada laa yadhuluhaa ma gala ilaa nafsun naf oo muslimatun muslim mooye naf kale ma gasho wamaa antum adinkana ma tihiin ahli shirki marka loo fiiriyo dadka ahlu shirkiga lidiin fiiriyo ma tihiin cadad ahaan ka hadla nabiga alai slat slam ila kaashacrati albayda tin oo fii jildi thawri dibi maqaarkiisa muxuu ahaa jildi thawri dibi maqaarkiisa ku taallo alswad ee madow aw kashacrati tin asawda ee madow oo fii jildi athawri debiga mxuu ahaa dibiga maqaarkiisa ama haragiisa alaxmar ee cas ku taalla umbaad la tootiin yani neefka looda ah ama debiga ama dibiga waxaa weyan taqriiban miqaa ku taalla oo tinah allahu aclam maca dalika hal tin haddii aad wada cas yahayna hal tin oo cadoo kudhex taalla hadii aad mxuu ahaa madowhaddii aad cas yahayna waa hal tinoo madoba kudhex taalla uu madow yahayna hal tin oo casoo kudhex inta kale waa ahlunaar muxuu ahaa shirkiga saasay ku yihin ummadda maxamed alai sas le nabig alai oo dadka hadda tusaale adduunkan meeqaa ku nool berigoor waxay ahaan jireen waqhti dhexdaan soo dhaafnay meeqaa afar may ahayen afar bilyan haddana maxay gaareen lixaa la sheegi sooma annaga hadda laba imeelahaas muslimiinta lagu sheegaa amadanabimaammarkummadihiinaga horreeyey marka iyaas marka saasuu nabigeenna sal allah aleh ali waslem muttafaqun caleyh xadiidka aar boqol iyo laba iyo soddonaad wacan abi musa alashcari radi anhu qala wuxu yidhi an abi musa ashcri waa radi allahu taala anhu qal wuxu yidhi abu musa qala rasul la rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem ida kaana markuu ahaaday yowma alqiyamati maalinta qiyaama dafaca allahu ilahi wuxuu u dhiibaa ilaa kulli muslimin muslim arka yahuudiyan nin yahuudi buu u dhiibaa aw nasraaniyan nin kristan buu u dhiibaa fayaquulu kadibna rabbi wuxuu dhahayaa nacam wuxuu dhahayaa haada kanayto fikaakuka waa madax furashadaadii iyo furashadaadii mina naar naarta lagaaga furtay weyaan kan ayaa naarta lagaaga furtay saasudhahay riwaayatin oo canhu laga wariyey abi muusa can nabi nebigu ka wariy sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi yajiiu waxaa doona yowma alqiyamati maalinta qiyama naasun dad baa imaan doona min almuslimiin muslimiinta ka mid ah bidunuubin dunuub bay la imaan doonaan oo kale ay la imaan doonaan allahu ilahay baa u dhaafa lahum ayaga rawahu muslim marka saas ayuu nabigeenna sal allah alay slm qowluhu dafaca wuxuu dhiibaa ilaa kulli muslimin yahuudiyan aw nasraaniyan hadalkaas isaga macnihiis wuxuu yahay fayaquulu hada fkaakakum min annaar macnaahu wuxuu yahay ma jaaa wuxuu ku imaaday fii xadiii abi hurayrata radi allahu canhu likulli axadin qof kasta manilun guri ayuu kuleyahy fi ljannati jannada wamanilun gurin wuxuu kuleeyahay fi naar naartuu kuleeyahay falmumin qofka muminka xadii kale falmumin qofka muminka idaa dakhala janata jannada haduu gala khalafahu lkaafiru kaafirka ayaa mxu u dabamaro fi naari naarta booska aad ku lahay naarta liannahu maxaa yeelay mustaxiqun lidalika arrinkaas ayuu mutay bikufri gaalnimadiisu ku mutay wamacnaa fikaakukana annaka adiga kunta waxaad ahayd mucaradan mid uma dhigan oo khatar ugu jira liduhuuli naar naar inaad gasho weyaan wahaada ninkanaytana fikaakuka waa ninka lagugu furtay lana allaha tacala laweyn adara wuxuu qadar linaari naarta wuxuu qadaray cadadan cadad buu qadaray tira go'on oo yamla'uha buuxiyo fa idaa dakhalaha alkufaaru gaalada hadday galaan bidunuubihim dunuubtooda wa kufrihim gaalnimadooda saaruu waxay ahdaan fii dalika fii macnaa saaruu waxay ahdaan fii macnaa alfikaak furasho macnaheed ayay ahaadaan lilmuslimiina muslimiinta lagu furtay ay macnahaas ay qaataan wey wallahu aclam hadalkaas imaam nawowi ayaa la cali raximah xadiidka afar boqol iyo soddon iyo saddexaad waa ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdullahi bn cumar samictu rasulah baan ka maqlay sal lla slm yaquul nabiga alloola yudna waxaa la dhowayn doonaa almuminu muminka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama min rabbihi rabbigiisa loo dhowayn doonaa xataa yadaca ilaa uu muxuu ka saaro kanafaw asturkiisa calayhi u rabbi ku asturo subxanahu wa tacala addoonkii alla asturaya oo fa yuqariruhu wuu ogolaysiinayaa iqraar wuu ogolaysiinayaa bidunuubi dunuubtiisa dambifilaano samays haa rabbiyo dunuubi filaano samays haa rabbiyo kaama samays haa rabbiyo wahaakada iqraar oo kalaysiin wa fayaquul wuxuu le atacrifu damba kada dambi hebelay ma taqaanaa oo ma xasuusataa atacrifu damba kada dambi hebel ma xasuusataa fayaquul wuxuu rabbi rabbiyow acrif waan garanaya waan ogsoona inaan sameey qaala wuxuu yidhi fainii aniga rabbi baa dhehi subxana wa tacala fainii aniga qad satartuha waan ku asturay calayka dushaadaan asturay qad satartuha waan asturay calayka dushaada ayaan asturay fidunya addunyada oo dembiga aad samaysaan kugu asturay adduunkii wa ana anigana akfiruha waan ku dhaafaa laka adiga alyowm maantaan ku dhaafaya fa yuctaa waxaa la siinaya saxiifata xasanaatihi xasanaadkii saxiifadii waraqda ay ku qorneed basaa loo dhiibaya tii kalea laga reebi allahu akbar muttafaqun caleyh kanafahu sitrahu asturkiisa weeyaan sitrahu maxaa idin qoran sitruhu kanafuhu sitruhu waa asturkiisa iyo iyo waraxmatuhu naxariistiisa weeyaan nacam xadiidka afar boqol iyo afar iyo soddonaad wacan ibn mascuudin radi allahu tacala canhumaa canhu wacan ibn mascuudin radi allahu tacala canhu ana rajula ninba asaaba ka asiibay oo ka haleelay min imra'atin haweeney qublatan dhunkasho islaan haweeney oo iska socoto qurux badan ayuu dhunkasho un kula booday oo markiiba waxaa weyaan iimaankii ayaa mxuu aha markaba ta'niib ku sameeyey markaasuu mxuu aha nabiga u tagay alai slat slam arrintuu ku dhacay isagoo aad ugu murugsan faanzla allahu tacala alla wuxuu soo dejiyey waaqim الصalaata طarafay الnahaar wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat waaqim الصalaat salaada og طarafay الnahaar maalinta labada araf og iyo wazulafan qayb oo min alleyl habeen ka mid og weeyaan ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna waxay tegiyaan ay tagsiyaan asayi'aat xumaanyaalkay tagsiyaan weeyaan fa qaala ninku wuxuu yidhi alii aniga haada alii miya ii sugnaatay haada kan yaa rasuululahi aniga un miya ii sugnaatay waxay leeyihiin makhaasay anay tahay qaala wuxuu yidhi jamiicu ummatii kullihim ummadaydu dhan ayay u muttafaqun calay macnaha marka maxay tahay waxaa weeyaan eh, qofka haddii aad dembi galo dembiga markuu ku dhacana kadibna uu xasanaad la imaado dembiga aad ku dhacay xasanaadkaas ayaa tirtira laakiin waa inay noqoto dembiga dunuubta saqaa'irta iyo wax la midka inay noqoto weyaan laakiin dunuubta kabaa'irta ah aqlaba ahlilcilmi waxay qabaan in ah, laabudda min wujuudi wa ixdaai tawba tawba in lasoo diriye la dirsiiyo oo muxuu ah, la keeno waa laga maarmaan xadiidka aad an anasin radi allahu tacala anhu qal wuxu yidhi ja'a rajulin baa u yimid ila nabi nabiga ayuu yimid sal l slm nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam faqala wuxuu ya rasul lahi asabtu waxaan asiibay xaddan ay muujaba xad wax xad waajibiyo ayaan asiibay nabi allow faaqimhu calaya nabi allow iga og nacam faaqim fiya iga oofiye fii kitaabilah kitaabka alle iga oofi weyaan qaal wuxuu yidhi ninkaasaga waa ninka dhunkaday haweenaydii qaaluu xaadarta macana salaata salaadda manala tukatay qaala wuxuu yidhi nabiga cala sl qaal nink wuxuu yidhi raximahullah radia allahu tacala anhu arda nacam ha qaal wuxuu yidhi qad ufira laka dembigaadaa lagu dhaafay muttafaqun caleyh kaas waa loo dhaafay tabcan laakiin annaga yaa noo dhaafi yaa ogsoon loo dhaafin kale ilahi baa noo dhaafi subxana wa tacala lakin yaa ogsoon yaa ku siiye adiga ahay garantiigaas wqowluhu asabtu xaddan macnaahu macsiyatan macsiya ayaan la imaadnabi allahu tujibu waajibanaysa ataciira tacziir waajibanaysa edbin xadka ulama jeedo xadka caadiga rajmiga iyo jaldiga ulama jeedo waa tacziir ula jeeda weyaan amaba maba ogeen xukunkeeda usan ogeyn walaysa almuraadu ujeedkana ma ahan alxadda xadka ma ahan alsharciya ee sharciga ahaa alxaqiiqiya ee xaqiiqiga ahaa ka xaddi zina zinada xadkeeda oo ah amaba jaldi amaba rajmi waalkhamri iyo xadka khamrada ma ahanin wahayrihima wax la midka ah faina hadihi xuduud xuduudana laa tasqutu bisalaad salaad kuma dhacdo walaa yajuusu lilimaam imaamkana uma bannaano tarkuhaa inuu ka taga uma bannaano haddii ay soo gaarto weyaan idra'u lxuduud bishubhaat intaay soo gaarin ka hore meelaha in lagu luqluqo oo la qariyo oo qofka iyo aad iska astura dhib ma laha laakiin marba haddii imaamka iyo qaadiga ay soo gaarta yaxrumu waa xaaraan in mxuu xadkii asaga ahaa la duudsiiyo weyaan oonan la oofinin xadiidka afar boqol anhu waxaa laga wariyey ibn mascuud eh, anas waxaa laga wariyey afwan radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi anas qaala rasulah rasulka wuxuu yidhi sal allah aleh waslam ina allaha alla weyne laa yarda wuu ka raali noqda cala alabdi addoonka an yaakuna inuu cuno alaklata hal cunitaan uu cuno hal cantuugo kale weyaan oo fayaxmaduhu uu mxuu ahaa ku mahadiy calayha dusheeda aw yashraba uu caba sharbata hal cabitaan oo fayaxmaduhu ku mahadiy calayha dusheeda ku mahadiy rawahu muslim ilaahay subxana wa tacala addoonka wuxuu ka raali noqona hal mar intaad biyi aad gowsiis markaad mxu biyihii aad dhamaysid alxamdu lilah aad tirahda ayuu rabbi kaaga raali noqona subxana wa tacala hal mar cunno mxu intaad cuntay kadibna aad alxamdulilah tirahda ilah kaaga alklada bifathmhamzada oo la kordhaba hiya almaratu waa halka mar alwaaxida ee keligeeda min alakli cunitaan kalhadwati amwaaqado kale walcashwati cashoo kale wallah aclam xadiidka aad an abi muusa waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda abi muusa an nabi nabig wuxuu ka wariy sal allah alay ali waslm qaal nabigan wuxuu yidhi xadiis dheer marka iska fiiriya in allaha mise lama gaarin kii asaga in allaha alweyne tacaala korahaya yabsutu wuu fidiyaa yadahu gacantiisa ayuu fidiyaa bileyl habeenkuu fidiya liyatuuba inuu tooba keena musiiu nahaar maalinta qofka muxumaanta sameeyey inuu habeenka rabbi u soo noqda ayuu alla gacantuu fidiyaa kow wayabsutu rabbi wuxuu fidayaa yadahu gacantiisana binahaari maalintuu fidiya alyatuuba inuu tooba keeno musii'u leyl habeenka qofkii xumaanta sameeyey xataa tatluca ashamsu qoraxda ilaa ay ka soo baxda min maqhribiha dhanka qoraxda ay udhacaysa muxuu ahaa ay qoraxda ka soo baxda weeyaan nacam calaamaad saacaday ka mid tahay rawahu muslim awweyn xadiidka afar boqol iyo sideed iyo soddonaad waan abi najiix waxaa la weri camr ibni cabasata bifathi lcayni caynta oo la kordhaba walba asulamiyi ee reer mxuu ah sulami ahaa qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa wa ana anigana fi ljaahiliyati gaalnimadii aan ku suganahay adunnu mid u maleeya weliba danni oo jaahiliyada iyo gaalnimada ku jira calaa dalaalatin baadinim inay ku sugan yihiinaan saas aan iska malayn jiri saasaan u haystay isagoo mxuu ahaa qolyahaas ku dhex nool wa annahum ayagan laysuu calaa shayin waxba inaynan haynin oy lafca toobin ku hayaan ayaan mxuu ahaa u malayn jiri weyaan wa hum ayagan yacbuduuna alawthaan ayagoo asnaamta caabudaan fa samictum kadibna waxaan maqla anoo saasa ah. birajulin nin baan maqlay oo bimakkata maka jooga yukhbiru ka warama ahbaaran warar sheeg nin nabinimo iyo wax uun laga sheega ayaan ku maqlay faqacadtu waxaan ku fadhiistay calaa gaadiidkaygan kusoo fariistay ama hal ha noqoto ama wix la midka haaliban ayadaa loo isticmaala faqadimtu waxaan soo galay calayhi nabigaan u imaaday alayh sala slam meel fogaan ka imaaday fa idaa waaba iyadoo rasulula rasulka alla sal allah alay waslam qarsoon uu muxuu ahaa isdhuumana nabigoo dhuumana oo isqarinaya weeyaan jura'aa'u calayhi qowmuhu qoladiisana ay muxuu ahaa ku dhiirradeen ku dhiirradeen oy muxuu ahaa uu nabigaan isqarinaa weeyaan fatalattaftu kadibna waan yara dhudhuuntay xataa dahaltu calayh ilaa ugu soo galay bimakata maka asoo ku sugan usoo galay weyaan faqultu waxaan ku idhi maa anta adi maxaad ay man anta maada haalib waxaa loo isticmaalaa lii yacqil walaa maa laa yacqil nacam anta adi maxaad man anta ayuu kala jeeda weyaan qaala wuxuu ana aniga nabiyu nabi baan qultu waxaan idhi wamaa nabiyu nabin muxuu yahay qaala wuxuu yidhi allah allah isoo diray qultu waxaan idhi wa biayi shayin shaygeeba arsalaku an rabbi diray qaal wuxuu yidhi wuxuu ila soo diray bisilati alarxaami raximka oo la xariiriyo iyo wa kasi lawhaani asnaamta oo la jebiyo waanii alla in la kali yeelo laa yushraku aan loo sharigeelin bihi shay qultu waxaan faman macaka calaa hada arrinkan yaa kugu weheliya oo kula qaatay weyaan qaal wuxuu yidhi xurun wacabdun hal nin oo xur hal addoona weyaan xadiidku waa dheeri sheekh maxaa yeelaa nacam xurun xur haye ninka la yidha abinajiix eh, nabigan calai sla marku u yimid ayaa wuxuu yidhi maa anta adi maxaa tahay aw man anta qaala wuxuu yidhi ana nabiyun nabi baan ahay qultu waxaan idhi waa maa nabiyun nabiyna muxuu yahay qaala wuxuu yidhi arsalanii allahu allah isoo diray qultu waxaan idhi wa biayi shayin arsalaka alla muxuu kula soo diray qaala wuxuu yidhi arsalanii wuxuu ila soo diray rabbi subxaana wa tacaala bisilati alarxaami raximka in la xiriiriyo iyo wakasi awhaani asnaamta in la jebiyo wa an yuwaxad allaha alla in la keli yeelo laa yujraku aan lala wadaajin bihi allah subxana wa tacala shayun shay qultu waxaan idhi faman macaka calaa hada arrinkan yaa kula jira weyaan oo arrintan hadda ad wadda yaa kugu raacsan qaala wuxuu yidhi xurun nin xur ah iyo wa cabdun addoon weeyaan wa macahu isaga nabiga waxaa la jiri maalinta yowma idin maalinta ayada abubakrin abubakar iyo bilaalun bilaal baa la jiray radi allahu tacala canhuma qultu waxaan idhi innii aniga mutabicuku aan ku raacaya oon ku rumayni nacam qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi slat slaam innaka adiga lan tastatiica dalika arrinkaa ma awoodid yowmaka maalintaadan ee haada kan ah alaa taraa miyaadan arkayn xaalii xaalkayga iyo xaal annaas dadka xaalkooda miyaadan arkayn dhibka iyo culayskana hayso soo ma arkaysid weeyaan walaakin warka lagu laabay irjic u laaba ilaa ahlika reerkaad u laaba faidaa samicta haddii aad maqasho bi aniga qad dahartu inaan mxuu ahay muuqday oon awood ilaahay u siiy subxana watacaala faatiinii imaan weeyaan qaal wuxuu yidhi fadahabtu waxaan aaday ahli reerkayga ayaan iska aaday waqadima rasuula rasuulka alla aa yimid almadiinata madiina markuu soo haajiray wa kuntu waxaan ahay fii ahli reerkayga ayaan muxuuha ku sugnaa weyaan fajacaltu waxaan gudagelay marka atahabaru inaan waraysto alahbaara wararka inaan muxua war raadiyo oon wardoon noqdo oon muxuu ahaa bal nabiga akhbaartiisa aan waraysto ayaan gudagelay weyaan wa ashalu aan weydiiye annaas dadka xiina wa ashalu aan weydiisa annaasa dadka aan weydiiyey weyaan xiina goorta qadima maxaa ku qoran ya iina xiina ma ku qoranta wax ka badan ay u qoran yihiin kulli xiina idin qoran nacam ayib waashalu aan weydiiye annaas dadka xiina goorta qadima almadiina madiina uu nabiga soo galay xataa qadima ilaa muxuu ahay ay ka yimaadaan way ka soo galaan nafarun koox min ahli reerkayga ila almadiinati madiina qadima ay tagaan weyaan nacam ay ka galaan way tageen way ka laabteen faqultu waxaan idhi maa facala hada arajul maa facala muxuu hada arajulu ninkan muxuu suubiyey alladii kaasoo qadima almadiinata magaalada madiina soo galay weyaan quduumka hore waa nabiga alai slam gelitaanku soo galay magaalada madiina faqaluu waxay yidhahdeen annaasu dadka ilayhi isaga ninka asaga siraacun waa kuwa u aad bay ugu degdegayaan weyaan mar kasta waa loo degdegaya dadka aad bay ugu degdegayaan waqad araada qowmuhu qoliis waxay dooneen qatlahu inay dilaan falam yastaticuu ma ay awoodin dalika arrinkaasga ma ay awoodin faqadimtu lmadiinata madiine ayaa marka aan imid fadahaltu calayhi nabigaan u soo galay faqultu waxaan idhi yaa rasuulahyow atacrifunii miyay garanaysaa qaala wuxuu yidhi nacam haa waan anta adiga alladii kii ayaa tahay laqiitanii bimakkata maka igula kulmay ayaa tahay weyaan nacam qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan ya rasuul allahi akhbirnii waxaad iga warrantaa camaa callamaka allahu alla wuxuu ku baray waxa iga bar weeyaan wa ajhalu annaan jaahil ka ahay akhbirnii waxaad iga warrantaa cani salaat salaada qala wuxuu yidhi salli duka salaata subxi salaata subax duka uma qsur ka gaabso oo ka istaag cani salaati salaada xataa tartafica shamsu qoraxda ilaa ay ka kor noqoto tartafica ka kor noqoto ashamsu qoraxda qayda rumxin qadarka warankaoo kale rumxiga fainaha ayada ay ka soo baxdaa xiina tatluc markay soo baxaysa bayna qarnay shayaanin shayaan labadiisa gees dhexdooda ay ka baxdaa weyaan waxiina idin goorta ayada yasjudu laha waxaa u sujuuda alkufaaru gaalada u sujuuda uma intaa kadib salli tuka weyaan faina salaata salaada mashhuudatun mid la imaada weyaan mashhuuda waa la imaanaya weyaan maxduuratun lasoo xaadira weyaan malaaigta iyo ayaa imaana weyaan xataa yastaqila ilaa aad ka ekaado adillu harka birumxi waranka weyaan oo waranka iyo harka ay isku baaba'aan waa wahtiga qoraxda ay halkaas wati karaahada ay soomaalida dhahaan halkaas ay baasha joogto weyaan mhm. uma uqsur ka gaabi can salaad salaada ka gaabsa weyaan fainahu maxaa yeelay xiina idin goorta ayada jahannam jahannam ayaa la huriyaa faida aqbala alfayu markuu harka soo qaabila fasalli duka oo soo yara leexda weyaan harka waa waqhtiga duhurka tabcan faina asalaata salaada mashhuudatun mid la soo xaadiro weyaan maxduuratun xataa tusalliya ilaa aad ka dukata alcasra salaada casr uma qsur can isalaat salaad ka gaabsa xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo shamsu qoraxda fainaha maxaa yeelay taqrub way dhacaysaa bayna qarnay shayaan shayaan labiis gees ayay ku dhacdaa weyaan waxiina idin goorta ida yasjudu lahu waxaa u sujuuda alkufaaru gaalada u sujuuda qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan ya nabiy allahyow falwuduu'u weysada xadiinii iga shakee canhu xaggiisa iga shakee weya weysadana bar ayna faqaalawuxuu yidhi nabigan alai sla slam maa minkum idinka mid maah rajulu nin oo yuqaribu dhowaysa wudu'ahu biyaha ku weysa qaadan la soo dhowaysto kow oo fa yatamadmadu kadibna luqluqda wayastanshiqu sandaarsada wayantairu kadibna biyihii uu sanka iska soo filga wayaan iska soo saaro ilaa haddii ay jirta oo arrinta ay dhacdo kharat waxaa mxuu ahay dhacdo oo daadato khataayaa wejhi wejigiisa gafafkii muxuu ahaa saarnaa iyo wa fiihi afkiisa gafka ku jiray iyo wa iyo labadiisa sandul waxaa weeyaan khayshuumka labada sandul dambigii ku jiray iyo mwaxaa ah, lagu xisaarnaa ayaa daata weyaan waa bishaaradii xalaan ka sheekaynayn uma idaa asala wajha wajigiis markuu dhaqa kama amarahu llah alla si u amray uma intaa kadib ida asal markuu dhaqa wajha wajigiisa kama amarahu llah siduu arlo u faray ilaa haddii ay dhacdamiya harat waxaa maxaaidna daadato oo dhacda khataayaa wajhi wajigiisa mxuu ahaa wajigiisa mxuu aha gafaafkii saarnaa min atraafi lixyatihi garkiisa arafkiisa ay ka daataan macalma biyahay la daataan wayaan oo dembigiis halkaas la daataa wayaan uma intaa kadib yaqsil wuxuu dhaqaya yadayhi labadiisa gacmood ee almarfiqayn labada xusul laga gaaro ilaa haddii aad kharat waxaa khataaya yadayhi labadiis gacmood muxuu gafafki saarnaa min ama aanaamilihi farihiisa ay ka daataan hoose iyo ay ka daataan macalma biyahay la daataan wayaan uma intaa kadib yamsaxu wuxuu masaxaya ra'sahu madaxiisa ilaa hadduu sameeya kharat waxaa haaaya rasihi madaxiisa gafafka saaran ayaa daadana weyaan min atraafi shacrihi timihiisa mxu arafkiisa iyo mxu dhinaca dambe ay ka daataan weyaan arafka geesaha timahay ka daataan weyaan macalma biyahay la daataan uma intaa kadib yaqsilu qadamayhi labadiisu logood ayuu dhaqaya ila alkacbayni ilaa harat hadduu arrintaas samay ilaa harat waxaa weeyaan waxaa daadana oo dhici khataaya rijlayhi labadiis logood mxuu ahaa gafafka saarna min anaamilihi farihiisaas ay ka daadanaan macalma biyahay la daadanaya weyaan faida huwa isaga qaama hadduu istaago oo fasalla u tukada oo faxamid allaha tacala alla u mahadiyo waana calayh kadibna uu alla ammaano subxana wa tacala oo majadahu alla uu sharfo biladii kii huwa lahu isaga ahlun ahlu u yahay uu ku yahay ahl weyaan ahlun u yahay oo faraqa qalbahu qalbigiisu u faaruqiya lilaahi tacala alla weyne ilaa hadduu arrinkaas sameeye miya insarafa wuu ka laabtaa min khati'atihi gafafkiisii ka hi'atihi sidiisii yowma maalin waladatu ay dhashay umu hooyadiis sida uu ahaa dembigu ka ahaa ayuu noqonaya weyaan waa bishaaradii wadaadkii muxuu ahaa mutashadidka aha ilaahay u seeji subxana faxadaa camru ibnu cabasata wuxuu u sheegay bihada xadii xadiikan abaa umamata waa saxaabi kara saaxibi rasul lah sal slm faqala lahu abu umaama wuxuu ku yidhi yaa camru ibnu cabasa war camr cabasow undur warniya hubsa oo fiiri maa taqul waxaad leedahay fii maqaamin waaxidin hal boos miya yucطaa la siina hada rajul ninkan mxuu intaasoo wanaag iyo khayr iyo xasanaad iyo ma hal boos lagu siinaya yarantaa qaba faqaala camr wuxuu yidhi abaa umaamu faqad kabirat waxaa weynaatay sinii sanadkaygii dadaydu waa weynaatay waraqa cadmii laftaydina waa jilacsanaatay oo tabarbilay wakhtaraba ajalii ajashaydina way soo dhowaatay wamaa bi ani iguma sugnaanin xaajatun dan an akdiba inaan ku been abuurta cala allahi alla weyne tacala korahaye walaa calaa rasuulihi rasuulkiisa rasuulilah rasulka aan ku beenan sal allah aleh ali waslem low lam asmachu haddii aanan ka maqlin xadiikan iyo mxuah bishaarooyinkaas min rasulila rasulka al sal slm ilaa maratan hal mar mooyaane aw maratayn ama laba mar aw alaaan xataa cadda ilaa uu ka tiriyo sabca maraatin toddoba jeer uu ka tiriyo haddii aanan ka maqlin maa xadatu ma sheekeeyaan abadan weligay bihi isaga kuma sheekeeyaan weyaan ka maqlay ara min alia toddoba jeer wax ka badan ayaa nabiga xadiikan ka maqlay sal l slam rawah muslim nacam qowluhu juraau maxaa qoran ya juraau miya waa biwasni culamaau culamaa nacam juraau calayhi qowmuhu huwa bijiimin madmuumatin waa jiim oo la goday wa bilmaddi la mido calaa wasni culamaa wayaane ay jaasiruuna ay mxu ku dhiiradeen mustaiiluuna isku dhirirayeen hayra haa'ibiina ay ka heebaysanaynin hadihi riwaaya almashhuura riwaayaddan saasay mashhuur ku tahay jura'a weyaan oo culamaa oo kale kow warawahu lxumaydiyu xumaydin wuxuu wariyey wahayruhu hayrkiis xiraa'u xiraa'u bikasri xaa'i xada oo muxuu aha lahoos dhaba almuhmalata la dhibactiray wa qaala wuxuu yidhi macnaahu hidaabun ay u daw amin murug kuwu saaxiib ay yihiin wahamin murugta iyo amiga hamiga waa maraatib un waa isku nooco qad ciila uu dhammaaday nafada ciilada bimacnaa nafada u dhammaaday way sabruhum sabarkooda u dhammaaday bihi ay nabigu sabra alayh salat slam xata ahara ilaa ay ka saamaysa arrinta ayada ay ciilkaas iyo murugtaas ay nabigu u qabaan alayh salat slam fii ajsaamin jirkooda jismuhu yaxra saasay dhahan wayaan idaa naqasha markuu jirhkiisa baaba'ah oo nuqsaamo min alamin xanuun awgii aw qamin ama murag iyo wanxa wix la midka weeye muruga iyo wax la midka weeyaan waasaxiixu sida dhabta saxiixa ahna annahu biljiim oo la yidhahdo jura'aa nacam wqowluhu sal allah alay slam bayna qarnay shayaan ay naaxiyatay ra'sihi madaxiisa labadiisa dhinac weeyaan qarnaynka saasoo loola jeeda wlmuraadu muraada ujeedkana atamil miaal miaaliy weyaan macnaahu macnihiisa anahu xiinaidin goorta yada yataxaraku dhaqdhaqaaqo ashayaan shayaanka iyo washiicatuhu iyo mxuah kooxdiisa iyo ansaartiisa ayaa dhaqdhaqaaqa weyaan wayatasallauna waxa wey dadka ay ku sallidmaan weyaan wa qowluhu yuqaribu wudu'ahu uu yidhi macnihiis waxaa weeyaan yuxdiru almaa biyaha uu soo xaadirsada way aladii kaas yatawadau bihi uu ku weyse qaadana wa qowluhu hadalka nabiga cala sl slam ila kharat khataayahu huwa bilkhaa'i almucjama kha oo la dhibac saaray ay saqatat warawaahu bacduhum jarat biljiim wsaxiixu bilkhaa'i weeyaan wa huwa riwaayat اljamhuur wa qowluhu falyantairu ay yastahriju uu soo saara maa fii anfihi oo min adan wasakh iyo biyi iyo wix ku jira weyaan wanatratuna natradana daraflanfi sanka darafkiisa ayaa natra la yidhahda xadiidka aad waan abi muusa alashcri radi allahu tacala canhu arda xadiidka tabcan waa dheeraa macnihiisana waa la fahmaanfilaya insha allah tacala xadidka aad waan abi muusa alashcri radi allahu tacala anhu arda nabig wuu sal s qaal nabigan wuxuu yidhi ida araad allahu tacala alla doodan raxmata ummatin ummadda inuu naxariiso qabada wuxuu qibdoodaa u oofsadaa nebiyaha nabigeeda u oofsadaa qablaha iyada mxu intaan ay la baabaynin ayaa la oofsadaa fajacalahu kadibna ilahay wuxuu fajacalahu fajacalu ilahi ugu yeelaa laha ummadda wuxuu ugu yeelaa nabiga asaga faratan ceelalyo ugu yeelaa iyo wasalafan mid ka horeeya bayna aydiihim ayaga ka horeeya ayuu ilahay ugu yeelaa weyaan waida araada hadduu doono allah caza wajal halakata ummatin ummad inuu halaago cadabaha wuu cadaaba wanabiyuha nabigeedan xayun uu nool fahlakaha wuu halaagaa wa huwa nabigan xayun oo nool yahay yanduru wuu fiirnaa oo fa aqara kadibna rabbi wuxuu ku qaboojiyaa caynahu ishiisa nabiga ishiisa lagu qaboojiyaa bihalaakiha halaageeda ayaa lagu qaboojiyaa xiina kadabuhu goorta ay beeniyeen oo beenintii iyo dulmiga iyo dhibka ay ku hayeen ayaad ilahi subxana watacaala wayashfi suduura qowm muminiin oo kalewa wa casaw amrahu camarkiisana ay caasiyeen rawah muslim baabu fadli rajaa'i alla oo la rajeeyo fadligule ayuu baab yahay cabdi aaalix waufawid waan bandhigayaa mrii amarkayga ilalah alanu bandhiganayaa in allaha alla weyne basiirun mid u jooda weeyaan oo ahbaartooda aad weliba mxuu aha si daqiiqa u ogsoon bilcibaad addoomihiisa fawaqaahu allahu ilahay wuxuu ka badbaadiyey sayi'aati maa makaruu wixii ay mxuu ay makriyeen iyo khiyaanadoodii xumaantii ay la damacsanayn rabbi ka badbaadi subxana wa tacala xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can rasul lla rsulka alle wuxuu ka wary sal lla slm qaal anahu nabigeena qaal wuxuu yidhi sal allah aleh ali wslam qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malahiisa agtiisa ayaanoo bi aniga u ahaanahay weyaan ana aniga cinda danni cabdi addoonkayga malahiisa agtiisa oo bi ani u imalaysto ayaan ahaanaya weyaan wa ana anigana macahu isaga ayaan la jira xayu yadkurunii meel allama goor alla goortuu yadkurunii xusu weyaan wallaahi baan ku dhaartee lallaahu alla weyne nabiga marka hadalkaas yidhi qaybta hore waa xadiisulqudsi qaybtan dambana wa hadalka nabiga ala sl wallahi baan ku dhaartee allah alla weyne afraxu ka farax badan bitawbati cabdi addoonkiis towbadiisa min axadikum midkiin yajidu hela daallatahu baadidii ka luntay bilfalaati meel bannaanka hela weyaan saad ugu farxa alaabtiis iyo mxuua ah baadida ka maqnayd qofka allah ayaa kaga farax badan markuu addoonkiisu soo laabto weyaan waman taqaraba qofku u dhowaado ilaya haddana hadalkii ayaa loo noqday qudsiguu noqo waman taqaraba qofku u dhowaado ilaya aniga shibran taaki ii dhowaada taqarabtu ilahi waxaan u dhowaada diraacan dhudhun baan u dhowaada waman taqaraba ilaya diraacan diraac qofkii dhowaadana taqarabtu minhu baacan bac u dhowaada baacan waa wax aad mxuuah ka weyn waa diraaca laba jibaarkiis weyaan welibi kasii weyn waida aqbala hadduu waxaa weeyaan soo joosta ilaya xaggayga u soo joosta yamshi isagoo socda aqbaltu ilahi waan qaabila waharwiilu anuu mxuu ah ruclayna weyaan harwalada iyo baabkaas iyo waa ti aan horay aan ugu soo warran habeen hore xali way cafwan muttafaqun calayh wa hada lafdu harwalada iyo iyo qurbiga iyo yadka kullaha waa taliiqu bijalaali illaahi wa cadamatihi wa kibriyaahi wa sulطaanihi nacam وhذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وروي وxa lgu wari في الصحيحين وأنا معه حيث يذكرني anigana waan la jira meel xiina goorta يذكرني xuso weyaan بالنuuni وفي هذه الروايات حيث بالثاء وكلاهما صحيح xadiidka afar boqol iyo kow iyo afartanaad wacan jaabir bn cabdillah radi allahu tacala canhuma anahu jaabir samica nabi nabigu ka maqlay sal allah slam qabla mowtihi intuusan dhimanin bialaai ayaamin saddex maalmood yaqulu isagoo lah laa yamuutanna yuusan dhimanin axadukum midkiin ilaa wa huwa yuxsinu isagoo wanaajina addanna malaha bilah alla weyne caza wajal rawahu muslim xadiidka afar boqol iyo laba iyo afartanaad wacan anas bn malik radi allahu tacala anhu qala wuxu yiri samictu rasul lah baan ka maqlay sal slm yqul nabigeeno lah qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ibna aadam ibna aadam inaka adiga maa dacawtanii intaad itugayso aw rajawtanii aad rajaynayso afartu laka waan ku dhaafaya calaa maa kaana wixii ahaado minka xaggaada ka ahaaday walaa ubaaliu ma aba yeelay in alle intaad baryayso ood rajaynaysa ood dembidaafi weydiisanaysa khayru baan ku siinaya weyaan ya bna aadam ibna aadanow low baalakat haddii ay gaarto dunuubuka dembiyaalkaada canaana samaa'i samada muuqaalkeeda amaba daruurteeda labadaba waa lagu fasiray uma kadibna istaartani aad dambidhaaf weydiisatatu laka waan ku dhaafaya walaa ubaari maaba yeelay ya bna aadam ibna aadam inaka adi lawataytani haddii aad ila timaado biquraabi alardi arrada buuxeeda oo dhow arada oo aad mxuuha buuxsami rabto oo khataaya gafafa uma kadib laqiitani aad kulanta laa tushriku bi adoon ila wadaajinayn shayan waxna laataytikwaan kuula imaanayaa biquraabiha muggeed oo mxuuha iyadoo buuxsami rabto maqfiratan dembidhaafa culimada waxay dhihi jireen ayadoo buuxday dhihi jireen intaa yarna way raacin jireen wa qaala wuxuu yidhi xasanun rawahu tirmidi wa qaala xasanun xadiidun xasan weyar xadiid saxiix xadiidkan canaanu samaa'i bifati lcayni qiila waxaa la yidhi huwa maa canna laka wixii ku daahira minha weeyaan aw ay dahara idaa rafacta raasaka markaa madaxaad kor u qaado inta kuu muuqato ishaada ay ku dhammaato weyan waqiila waxaa la yidhi huwa saxaaba waa daruurta weeyaan wquraabu alard bidami qaafi qaafta oo la goday waqiila bikasriha wadamu asaxu ashhar wa huwa maa yuqaaribu wuxuu udhow milahaa buuxeed wax u dhoweeyaan wallah aclam baab ljamci bayn alhawf waraja rajada iyo khowfka oo la jamciya uu baab iyo baabkan weeyaan iclam waxaad ogaataa ana almukhtaara sida la doortay oo wanaagsan lilcabdi addoonka fii xaali sixatii markuu muxuu caafimaadka qaba an yakuuna wayakuunu wuxuu ahaada khawfuhu baqitaankiisa warajaahu rajadiisana sawaan mid siman wa fii xaali lmaradi markuu bukana ood caafimaadka qabinna yumaxisu wuxuu baraxtira yumaxidu maxaa qoran yumaxidu wuxuu baraxtirayaa alrajaa rajada ayuu baraxtiraya weyaan wa qawaacid sharci sharciga qaacidooyinkiisa oo min nusuusi lkitaabi kitaabka iyo wasunat sunnada nusuusteeda iyo wahayri dalika iyo intaa hayrkeed mutadaahiratun waxa iskugu kaalmaysay ala dalika arrinkaasaga oo warkaas aan sheegay war aan iska idhi maahu le imaamka caleyh raxmatullah ee waa war waxaa weeyaan adilada kitaabka iyo sunnada ay waxaa isku waafaqsan yihiin weyaan iyo wixii ka soo haray oo adila ah qaala allahu tacala falaa yamanu kama aamin noqda makr allaahi ilaahay cadaabkiisa iyo cuquubadiisa makriga alla kama mxuu ahaa falaa yamanu kama aamin noqda makr allahi makriga ilaahay ila alqowmu qole alkhaasiruuna khasaare mooyane waqaala tacala wuxuu yidhi inahu shaniya laa ya'isu ma quusta min rawxillaahi ilahay naxariistiisa ila alqowm alkaafiruuna dadka gaaladunba ilahay ka quusta naxariistiisa weyaan qal taal wuxuu yidhi yma maalin tabyadu ay caddaandat wujuhu wajyaala ay cadaan doonaan wataswadu ay madoomaan doonta wujuhu wajyaala labaisgarab socdaan arka qaala tacala wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga alla sariicu lciqaab ciqaabtiisa waa degdeg badanta weeyaan sariicu lciqaab wainahu alla lakafuurun mid dhaafitaan badan raxiimun naxariisasho badan weeyaan qaala tacala wuxuu yidhi ina alabraara kuwa baarayaalka la fanciin bay ku jiraan waina alfujaara kuwa faajiriinta la fii jaxiim ay ku sugan yihiin weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fa ammaa man duulkii aqulat ay culsaatay mawaasiinuhu miisaankiisa fa huwa isaga fii ciishatin noolal raadiyatin uu raalli ka yahay laga raalli yahay raallin uu ka yahay ayuu ku sugan yahi wa ama man khafad qofka ay muxuuha khafiifto oy fududaato mawaasiinhu miisaankiisa fa ummuhu miisaanyaalkiisa ama miisaankiisa fa ummuhu hooyadii haawiya weyaan waa naar layidhaha haawiya wma adraaka ma hiya naarun xaamiya walaayat fi hada almacna kaiiratun waa tiro badan yihiin fayajtamicuu fayajtamicu waxaa kulma alkhawfi wاlrajaء fii aayatayni laba aayadood muqtarinatayni isku xiriira aw aayaatin ama aayada isku xirxiriira aw aaya ama aayad ayaa jamcisa weeyaan xadiidka aad wacan abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul rasul sal l slm qaal wuxuu yidhi low yaclamu haddii ogaan laha almuminu muminka maa cinda allah alagtiis wixii ahaaday min alcuqubati cuquba ah maa tamica ma damceen oo ma rajayen bijannati jannadiis axadun qof walow yaclamu hadduu ogaan laha alkaafiru gaalka maa cind allah lagsuxaado min araxmati naxariisa maa qanata kama qusteen min jannati jannadiisa axadun qof rawahu muslim xadiidka aad waan abi saciid khudri radi allahu tacala an rasul sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi idaa wudicat iljanaaatu janaazada haddii lasoo dhigo aw waxtamalaha ay xambaraan annaasu dadka aw rijaalu ragga calaa acnaaqihim qoorta ay halkaa saaraan saartaan weyaan annaga hadda dhaqankeenna waxuu yahay in janaazada hoos loo wado laakiin sunnada waxaa weyaan janaazada halkaa in la saaro oo ragga ay garabka saaraan weyaan anaga laakiin dhaqankeena waad aragtay hoosaa loo qaada sax maaha janaazada halkaa in la saaro ayaa hadyiga nabigeena calaih salat slam xadiiskana waad ujeedaan nacam waxtamalaha rijaal ragga ay ah, ay saartaan calaa acnaaqihim hadda muxuu ah, arda xaramaynka halkaasaa la saaraa madiina oo kale iyo iyo dadka meydka ah marka halkaasaa lagu qaadaa marka waa in arrinta iyada la soo celiya insha allah tacala waxtamalaha naas ay muxuu ah, ay ku xambaaraan aw rijaalu rag calaa acnaaqihim qoortooda ku qaadan weeyaan fa in kaan haddii ay mid suban qaalat waxay leedahay adimuniadimuniiain kaan haddii ay tahay hayra saalixatin mid suban midaan ahayn qaalat waxay tidhahdaa yaa weyla halaageeday ayna tadhabuuna biha xaggeed wadaanood la aadaysaan yasmacu waxaa sawtaha codkeeda iyo dhawaqeeda waxaa kullu shayin shayla kaa maqlo ila alinsaanu insaanka mooyane walow samicahu hadduu insaanka maqlaa la saciqa wuu muxuu ahaa waxaa weyaan dhiman lahaa oo nafta ayaa ka dhici laheed rawaahu lbukhaariyu xadiidkau dambeeya oo mxuu ahaa aadku gaaban xadii aad an mascuudin waxa lagu radi allahu tacala anhu qala qala rasul lla slk wuxu yidhi sal slm aljannatu jannada aqrabu way dhowaan badantaha ila axadikum midkiin min shiraaki naclihi kabtiisa fandhalkeeda shiraaga waa mxuu bahalkan yaro suulka iyo farta udhexeeya weyaan shiraagkaas weyaan wannaaru naartana milu dalika intaasoo kale weyaan ama saasoo kale rawahu lbukhaariyu hada wallah aclam wsal allah wslm ala abdi